رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الطواف راكبا لعذر wuxuu baabu yahay kacbada oo la tawaafo isagoo ruuxu gaadiid saaranna uu tawaafo arrintaana cudurdaar dartii uu u samaynayo oo dantaa kaliftay waay ama lugtii caadiga ahayd buu tabar u waayey ama maslaxa iyo dan kalaaba ku jirta macnaha can ummi salama yani masaladuu ka hadlayo kacbada tawaafkeedu ma sharti in ruuxu uu lugeeyo mise isagoo gaadiid saaran buu ku wareegi kara haddii la yidhaahdo way bannaan tahay sekee fadli badan baa laga hadlaya can ummi salamata radi allahu tacaala canha annahaa iyadu qadimat way soo gashay walxaal hiya iyadu mariidatun mid xanuunsanaysa ay tahay iyadoo jiran bay timid fadakarad way sheegtay daalika arrinkaas linabiyi nebiga u sheegtay sal alla alay waslam fa qaala markaasuu nebiga ku yidhi sal alay wasalam tuufii dawaaf min waraa'i innaasi dadka gadaashooda ka dawaaf walxaal anti adigu raakibatun aad tahay mid wax saaran adoo neefkaaga geela ah ama gaadiidkaaga saaran dadka gadaashooda wareeg buu yidhi oo ka dawaaf rawaahu ljamaacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye wuxuu ku tusayaa in dawaafka ruuxu markuu wax saaran yahay kacbada uu tawaafayo inuu saxya laakiin xadiidka waxaa ka muuqda haddana umu salama in ay e, iyadoo gaadiid saaran ay kacbada tawaafto waxaa keentay way jiranayd oo way xanuunsanaysay saas daraaddeed baabka wuxuu yidhi baabu tawaafi raakiban licudrin haddii cudurdaar yimaado markaa wax weeyaan taasuu ku qaydaya wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi taafa wuu tawaafay rasuulu llahi sal alay wasalam bilbeyti kacbada ayuu tawaafay wa bisafa walmarwati safiya marwo dhexdoodana nebigu waa tawaafay oo uu wareegay fii xajati alwadaac xajkiisa gootiga dhexdiisa calaa raaxilatihi reerooydiisa korkeeda isagoo ku sugan isagoo hashiisa saaran yastalimu xaal uu taabanayo alxajara dhagaxa madow waaye bimixjanihi ushiisa isagoo ku taabanaya ushii oo afka godnayd ama afka qalloocsanayd isagoo ku taabanay ayb muxuu saa u yeelay lian yaraahu inay arkaan darteed annaasu dadku inay arkaan ilan dadkii waa fara badan oo yaani sida xadiidkii jaabir ku sugnaa dadka la socdaa aad iyo aad u fara badan dhinac walba ishu ishu macnaha waxa waa ku daalaysa dadkaasoo dhanna wuxuu rabaa inay acmaashiisa siduu wax samaynaya inay arkaan oo ka qaataan kagana daydaan ummadda dambena u guuriyaan oo u naqliyaan marka lian yaraahu inay arkaan darteed annaasu dadku iyo waliyushrifa yacnii inuu kor ka arko inuu yacni ishraafku waxaa la yidhahdaa markaad kor kala socoto arrinta inuu ka sara korkoodaas wayas'aluuhu iyo inay weydiiyaan yaanna hadduu hoos taagan yahay dad fara badan bayna u suuroobaynin inay su'aalaan laakiin markuu hasha saaran yahay meel fog baa su-aasha laga soo tuuraya oo isaguna ka jawaabi oo yaani dad badan bay u suuroobi kartaa marka inay weydiiyaan maxaa yeeley fa ina annaasa dadkii buu idhi qashawhu dabooleen nebiga sal alla lay way dabooleen oo dhinacyaha dhan bay ka mareen aadna u fara badan baa wariyey wa muslim wa abu daawuud والنسائي ayb waxay tilmaamaysaa marka oo xadiiskani tilmaamayaa oo hadda looga dan leeyahay nebigu sal alla alay wasalam e, tawaafka kacbada iyo sacyiga bayna asafa waalmarwa kulli hashiisuu ku maray laakiin ujeeddadu maxay ahayd yacani ma wuxuu door biday isagoon wax duruuf iyo cudurdaar uusan jirin buu iska doorbiday inuu hashaf saarnaado mise duruuf baa jirta duruuftii jirtay bay marka xadiisku tilmaamayaayo yacnii qasadka iyo maslaxada ku jirta waxay ahayd iyo qasadka laga leeyahay arrimaha uu tilmaamay oo inay dadku wada arkaan inay suaalahooda aalahooda weydiiyaan inuu yacni kor kala socdo nebigu sal lla alay oo danahooda ay ka bogtaan marka hadday duruufo noocaasoo kale jiraan markaasi yacni gaadiidkaa fadli bannaanaya wa an caaisha radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi tawaafa waa tawaafay rasuulu llahi sal lay waslam fii xajati alwadaac xajkiisa gootiga dhexdiisa wuxuu dawaafay kacbaduu dawaafay calaa baciirihi neefkiisa geela korkiisu ku dawaafay yastalimu xaar uu taabanayo alrukna tiirka waa tiirka waa dhagaxa madow ayb xaal uu taabanayo oo ushi buu ku taabanaya sida riwaayada hore soo sheegtay muxuu saa karaahiyata an yusrafa kahasho uu kahanayo an yusrafa in la leexiyo canhu xaggiisa annaasu dadki dadka in laga duwo oo dadka laga leexiyo oo dadka qaar yani la garaaco taasuu nabigu kahanaya sal ly waslam karaahiyata an yusrafa canhu nnaas riwaayada muslim karaahiyata an yudraba canhu nnaas saas waay yani dadka in laga garaaco oo dadka e, celinta laga celinayo dadka la garaaco oo qaar la riixo oo yani qaar la duwo oo e, taasuu nabigu kahanayay sal lay waslam marka wuxuu rabaa isagoon dadkii wax dhiba gaadhin e, yani wax weeyaan aan la duwin oo la rafaadinin inay meesho meeshiisa kaga bogtaan saasuu laga wada maana saasuu ugu dawaafay buu leeyahy in la yidhaahdo karaahiyata an yusrafa canhu nnaas iyo karaahiyata an yudraba canhu nnaas labadaba wuxuu leeyahay imaamu nawowi caleyh raxmat ullahi waa sax buu leeyahay oo darbiguna waa jira sarfiguna waa jira labaduba waa sax buu leeyahay ayib wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lla lay wasalam qadima wuxuu soo galay makata maka ayuu soo galay wa huwa isaga oo yashtakii sheeganaya xanuunsanaya fa taafa markaatuu dawaafay calaa raaxilatihi hashiisa korkeedu ku dawaafay kullamaa ataa mar kastoo uu yimaado cala arukni tiirka korkiisa oo dhagaxa madow ah istalama wuu taabanayay arrukna tiirka wuxuu ku taabanayay iyo dhagaxa madow bimixjanin ul yacni afgodan oo bakooradoo kale ah falamaa faraqa markuu ka faaruqay min tawaafihi dawaafkiisii markuu dhammaystayna anaaha waa fadhiisiiyey sal alay wasalam hashiisii fa sallaa wuxuu tukaday rakcatayni laba ragcadood markuu dawaafkii dhammaystay hasha korkeeda muusan labadii ragcadood ku tukanina hasha intuu fadhiisiiyey buu ka degay markaasuu labadii ragcadood khalfa maqaami ibrahim ku tukaday sal alay wasalam ayb rawa axmed baa wariyo abu daawuud sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira in la yidhaahdo yaziid ibni abi ziyaad alhaashimi oo daciifa ku jira laa yuxtaju bihi sida uu leeyahay imaam lmundiri xadiidka marka intiisa kale waa saxiixoo wuxuu la mid yahay xadiista horen soo marnay bukhaariyo muslimio ay soo saareen laakiin jumlada uu la gooni noqday ninkaasi ee xadiiska daciifka ka dhigaysa waa jumlada ah wa huwa yashtaki nebigu ma ku yimid asagoo xanuunsanaya asagoo xanuunsanayadaas buu ninkan la yidhaahdo yasiid ibn abi ziyaad la gooni noqday oo cid kaloo la warisa ma jirto asagiina waa daciif sidaas daraaddeed dacfun maca almukhaalafa waa waxay muxadisiintu u yaqaanaan munkar yani waa dacfi shadiida waay saas daraaddeed waxaan leenahay xadiiska intiisa kale waa sax laakiin jumlada ah wahuwa yashtaki waa jumlo munkara oo daciifa waay ma sugna saas way macnaha ayb xadiiska intiisa kalese waa suganya nebigu sal alay wasalam cilladuu marka hasha ugu dawaafay oo ugu sacyiyey ma ahayn sacyigiiyo dawaafkii ugu sameeyey ma ahayn xanuunuu xanuunsanayay ma ahayn leanna riwaayaadka kaleoo dhan ma sheegin mana sugna inuu nebigu xanuunsanayay sal alay wasalam taa ma ahayn laakiin cilladu wax weeyaan riwaayaadka hore waxa ku yimid ayay xikmaddu ahayd oo inay dadku arkaan inay wax weydiistaan inaan dadka lagu dhibin taasay ujeeddadu ahay ama xanuunsigu ma jirin marka ziyaadadaasaa daciif ayb xadiistaas waxay tilmaamaysaa dhammaanteed in ay bannaan tahay kacbada in gaadiid lagu dhawaafo laakiin xadiiska alfaaddiisu dhammaanteed waxay faa'iidaynaysaa dawaafku inuu ku xidhan yahay markaad gaadiid ku dawaafayso inaad cudurdaar leedahay sidaasay axaadiistu ku wada xidhaysa waana sida uu sheekhu u baabeeyo yacni alطawaaf raakiban licudrin laakiin jumhuuru fuqaha waxay qabaan inay iska bannaan tahay xataa adigoo oo aan cudurdaar lahayn inaad dawaafi karto ood sacyiga ku mari karto adoo gaadiid saaran xataa biduuni cudrin way ansaxaysaa bay balse badankood waxay qabaan inay fadli badan tahay inaad lug ku dawaafto ood camaasha lug ku gudato inay ka fadli badan haddaan markaa cudurdaar jirin ayb wa can abi tufaylin wuxuu yidhi xadiidkan sidoo kale nebigu sal alay wasalam inuu kacbada ku tawaafay eh, hashiisa isagoo saaran inuu tawaafay xadiiskaa waxaa deliishanaya sidoo kale maalik iyo axmed oo waxay u deliishanayaan xoolaha hilibkooda la cuno ee hilibkoodu xalaasha yahay in saaladooda iyo kaadidooduba ay daahirta oo dhankee buu uga deliishanaya leanna kacbada markaad adiga neef geela saarantood kula wareegayso neefkii wuu saalayn wuuna kaaji soo ma meeshiina ummad baa maraysa haddii ay nijaaso marka ahaan lahayd waxaa dhici lahayd in yacni meesha laga ilaaliyo si uusan dadka muxuu ahay u nijaasayn xadiiskan marku wuxuu ka yahay axaadiista ay u deliishanayaan masalada iyada xadiiskan iyo kii nebigu sal lla wasallam uu yidhi qoladii xanuunsanaysa jiranayd yani geela kaayadiisii iyo soo cabay marka laysku daro sidaasaa xoog badan oo raajixa waana soo marnay masalada iyada xoolaha la dhaqdo ee hilibkooda la cuno inaysan kaadidoodu iyo saaladoodu midna nijaaso ahayn an abi ufayli qaal wuxuu ihi qultu waxaan libni cabaasin cabdillahi bni cabaas waxaan ku idhi ahbirnii ii warranoo cani awaafi dawaafka iiga waran bayna asafa walmarwati safiya marwo dhexdoodoo la dawaafo raakiban xaalatay adigoo wax saaran asunnatun ma sunnaa huwa isagu ama ah, sunna maxaa yeeley fa inna qowmaka tolkaa ibnu cabaasow yazcumuuna waxay sheeganayaan annahu isagu sunnatun inuu sunno yahy in gaadiid iyo geel lagu maro meesha oo tawaafka lagu maraayey sacyiga lagu maraayey inay sunno tahay baa tolkaa sheegahaya ee arrintaasi ma saxba qaala markaasaa wuxuu yidhi sadaquu wakadabuu sadaquu runbay sheegeen wa wakadabuu beenna waa sheegeen buuri hoosey ku dheci karta waa beentaa waana runtaa soo laba arimood iska hormaanaysa maa sadaquu biictibaarin wa kadabuu biictibaarin waay si marka loo fiiriyo runtood waay dhinac kaliya si kale marka loo fiiriyana waa beentood buui ayib sharxi marka qultu waxaan idhi buu idhi wamaa qawluka odhaahdaadu maxay tahay sadaquu wa kadabuu ati runna waa sheegeen beenna waa sheegeen maxaa ka wadaa qaala wuxuu idhi ina rasuula allahi sal lay slam rasuul alle kaura waxaa batay calayhi korkiisa waxaa ku batay annaasu dadki yaquuluuna waxay leeyihiin haada muxamed haada muxamed waaka kani waa muxamed kani waa muxamed dadkii o dhan baa isugu yimi ayb xataa kharaja ilaa ay soo baxeen alcawaatiqu gabdhihii gashaantimaha ahaa ee aan weli la guursanin min albuyuuti guryaha ilaa ay ka soo baxeen xawaatiqdu waa gabdhaha yani wax weeyaan la e, guryaha lagu celiyo oo ilaa laga guursado xataa gabdhihii guryaha yani lagu asturahayay xataa way soo baxeen oo muxuu ahaay nebiga sal lay slam araggiisa iyo kulankiisa iyo alloo soo baxay dadkii waa ku batay marka nebiga sal lay slm qaala markaasa wuxuu yidhi wa kaana wuxuu aha rasul lah sal rasuulku wuxuu ahaa laa yudrabu midaan la garaacin annaasu dadkii bayna yadayhi hortiisa dadka celin laga celinayo lama garaaci jir saas way macnaha yacnii eh, si kastoo dadka ugu bataan ma dhici jirin in nebiga dadka laga si looga celiyo in la garaaco oo dadka muxuu ahay la jafo sida madaxda inta badan ay sameeyaan oo ciidamadooda iyo koofiya guduuddooda iyo eh, muxuu ahay ayba intuusan arladaba soo marin baa yaaba dhulka dhanba la kala xidhi oo ummaddiiba kadeedmiba marmarka ah, qaarkood yani haddaad baawur wado salaad baaba kaaga tegi sida anigu dhacday hadda ka hor <clears throat> mombaasaanoo maraya baawur wato <clears throat> ayaa malaha ma aqaano ma ma kibaaki baa imaanahay imaanay ma aqaane eerboodka intuusan ka soo degin baa waxaa la xidhay waddooyinkii o dhan jidka haddii lagugu istaajiyo oo ranaboodyada dhan la xidho meelaad u dhaqaaqi ma leh maqhribkaa soo dhowaa ilaa cishaha agtiisayna hayeen markaa kadib ayna fasaxeen marka kadeedka ummaddu say ugu dhibaatoona nimankan caadi maa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadkiisuu ku dhex jiray xataa qariibka banaanka ka yimaada een aqoonin markuu dadka dhex yimaado kama dhex garan jirin nebigu sal lay slm markaasuu dhihi jiray ayukum muxamed warkiinee maxamed ah leanna astaan gooniyoo lagaga garto darka male leh meel gooniyo uu fadhiisto labis gooniyo uu yeesho wax gooniyo dadkii saxaabadiisu ugu dhex jiray salawatu rabbi wasalam caleyh marka dadka hadday soo aadaan lama garaaci jirin loomana diidi jirin sal alay waslam saas weeyaan falammaa markay bateen alayhi korkiisa rakiba nebigu waa fuulay sal alay wasalam xikmaddu waa taa bimacnaa dadkii markay ku bateen ayuu nebigu wuxuu ka maarmi waayey inuu hasha fuulo walmashyu buu yidhi socodka iyo wasacyu socodka mashyu socodka iyo wasacyu inaad lugahaaga ku orodo ayaa afdalu ka fadli badan buu yidhi waxa wariyey axmed wa muslim warkiisa marka waad fahamtay hadday ka wadaan inaad gaadiid fuushaa fadli badan waa beentood buuhi beentood wuxuu ka wadaa waa khaldan yihiin haddayse ka wadaan nebigu waa sameeyey waa runtood nebigu waa sameeyey laakiin duruuf baa jirtay laakiin haddaad tidhaahda kee fadli badan lugtaa fadli badan waay inaad lugayso oo acmaasha aad lug ku gudato ayaa ka fadli badan saas man ibnu raslaan wuxuu leeyahay hadalka cabdilaahi bni cabbaas oo in acmaasha xajka dawaafka iyo sacyiga iyo lug lagu guto inay fadli badan tahay haddayna markaasi cudurdaar iyo duruufo kale jirin waa laysla ogolyahay buuri inay lugtu fadli badan tahay ayb baabu rakcati awaafi wlqira'ati fiihima wastilaami rukni bacdahuma wuxuu baabu yahay rakcatay awaaf awaafka labadiisa ragcadood waalqiraa'ati iyo ahrinta fiihimaa labada ragcadood dhexdooda la ahriyo waistilaami rukni tiirka oo la taabto waa dhagaxa madowe eh. bacdahumaa labadaa ragcadood gadaashooda waa dhowr masalo masalada koobaad dawaafka markaad dhammaysato labadii ee ka dambaysay waa masalo masalada labaadi waxa weeye labadaa ragcadood maxaa qur-aanoo lagu akhrinaa faatixada la garay laakiin maxaa kaloo lagu akhrinaa masalada saddexaadi waxa weeye markaad labada ragcadood dhammaysato intaadan safiyo marwo aadin inaad ku soo noqonayso dhagixii madoobaa oo aad taabanayso markaa kadibna aad safiyo marwo aadayso marka waa taabasho ka dambaysa labada ragcadood saas daraad wuxuu uhi wastilaamu rukni bacdahumaa ay bacda rakcatayn saddexdaa masalu ka hadlay rawaahumaa waxaa wariyey Eh, labada ragcadood ibnu cabaas baa wariyey ibnu cumar baa wariyey wabnu cabaas waqad sabaqa waana soo hormarayn buuri sax waan abwaab dambe hadda inagaba fogeyn baan ku soo xadiidka cabdillahi bni cumar iyo cabdillahi bni cabaas inuu nebigu labada ragcadood tukaday sal lay slam wacan jaabirin radi allahu tacala canhuma ana rasuula allahi sal lay slam rasuul alle ah. lama intahaa markuu dhammeeyey markuu gaadhay ilaa maqaami ibraahim ibraahim meeshuu istaagay markuu nebigu gaadhay sal lay wasalam ayuu qara'a wuxuu akhriyey wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa waxaad ka dhigataan ibraahim meeshuu ku istaagay meelaad ku tukataan ka dhigta aayaddaasuu akhriyay yacni markuu dhammaystay dawaafkii oo labadii ragcadood tukan rabo meeshii uu ku tukan lahay usii socdo meeshii nebi ibraahim istaagay ah ayuu aayadda akhriyay fasallaa markaasuu nebigu tukaday sallaa wuxuu tukaday rakcatayni laba ragcadood fa qara'a wuxuu akhriyey labada ragcadood wuxuu ku akhriyey faatixata alkitaab qur'aanka faatixadiisa oo yani suurat lfaatixa waqul yaa ayuha alkaafiruun iyo waqul wallahu axad yacni midda hore waa faatixada iyo qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda labaadna waa faatixada iyo qul huwalle saas weeyaan uma kadibna caada nebigu waa noqday ila rukni markuu labadii raaca tukaday kadib oo ka baxay ayuu soo noqdo ila rukni tiirkiibuu ku soo noqday dhagixii madoobaabuu ka wada fastalamahu markaasuu taabtay uma kadib wuu kharaja baxayoo ila safa safa u baxay rawahu axmed baa wariyey wa muslim wاnnasa'i wa hada kani lafduhu waa lafdu nasa'i lafdigan meesha yaalla waa lafdiga nasa'i wariyey waay ayb labada ragcadood inay waajib yihiin ayaa waxaa ku tegay alimaam abu xaniifa iyo shaafici fii axadi qowlayhi waxay badankood qabaan labada ragcadood waa sunno laakiin a'immaa qabta labada ragcadood ma ahe waa waajib oo waajibka bimacnaa waxay ka wadaan haddaad ka tagto waxaa kugu waajibaya dhiig baa kugu waajibaya ayb waxayna u deliishanayaan aayadda qur'aanka watakhiduu min maqaami ibraahiima musallan waa amar bay leeyihin waalmru lilwujuub waa midda labaadee nebigu kama tegina sal lay waslam wuu tukaday labada ragcadood ficilkiisuna wuxuu fasirayaa amarkiisii ahaa khuduu canii manaasikakum ficilku markuu amar tafsiir u yahayna amar mujmal ah markuu tafsiir u yahayna amarka xukumkiisuu qaadanayaa bay leeyihin halkaasay marayaanoo waxay leeyiin labada ragcadood waa waajib bay leeyiin masalada labaad labada ragcadood kadib markaad tukato in lagu soo noqonayo dhagaxa madow oo la taabanayo sida xadiidkuba tilmaamay iyadana waa madhabul a'immati alarbaca inay sunno tahay afarta imaam baa qaba iyo kayrkoodba inaad soo noqonayso taabanaysa dhagaxa markaa kadib aad safa aadayso laakiin haddana waxaa laysla ogolyahay haddii taabashadiisu kuu suuroobi weydo inaadan u soo noqonaynin gacantaag hadiiba taabashadii kuu suuroobi weydo waad ka soconaysaa markaad labada ragcadood tukataba waad iska sii socon safaad sii aadaysa waanaad soo sheegnay hadda inaysan duruuftan hadda jirtaay ay adag tahay inaad jaanis aad ku taabasho hesho ama dawaaf ha noqoto ama laba ragcadayn kadib ragcad kadib ha noqoto allahuma xaalaad khaas oo xilliyo maaragtay cumrada iyo meeshu yaro bannaanta inaad jaaniskeeda hesho mooyaane ayb marka waa way dhacaysaa marba hadday suroobi weydo taabashadaa dambe meesha waa ka baxaysaa macnaha mar haddii taabashadu suroobi weydo wa qiila waxaa la yidhi lizuhri zuhri waxaa lagu yidhi ina caطaa'an caطaa caطaa ibn abi rabax yuquulu wuxuu leeyahay yujziuhu waxaa yujziihi waxaa ku filan almaktuubatu salaada waajibka ah ayaa ku filan oo min ragcatay awaaf labada ragcadood ee tawaafkaabay kaga filan yihiin ruuxa fa qaala markaasaa wuxuu idhi yani zuhri assunnatu sunnada ayaa afdalu fadli badan oo lam yatuf musan uusan tawaafin annabiyu nebigu sal lay waslam usbuucan toddoba muusan tawaafin usbuuca maaha kiyaa naqaanay bimacnaa sabcan waay leanna usbuuca maxaa usbuuc loogu magacaabay waa toddoba beri soo ma haa saas way macnaha marka lam yatuf muusan dawaafin annebiyu sal lay slam usbuucan todoba wareeg muusan dawaafin ilaa hadduu dawaafay sallaa wuxuu tukan jiray ragcatayni laba rag saddex laba ragcadood tukan jiray masaladani waxa weeye haddii dawaafkii markaad samayso aad salaad waajibaba tukataba meeshii labada ragcadoodba aad salaad waajiba haday gashaba oo say ku geli kartaa oo iyaduna laba ragcadooda maalan maalan markaad dawaafkii dhammaysatay xilligii salaadii subax baa soo galay meeshii intaad tagtay salaadii salaaddii subaxee labadeedii ragcadood baa tukatay ee waajibka ahayd booskii labada sunnada ama ah buuxinayaan oo ma gelayaan mise ma gelayaan waay oo tan waajibkii ihi tii waajibka ahaydna ma kaaga filanta sunnadii labada ragcadood ahaydna ma kaa gudaysaa waa marka waxaa loo sheegay zuhri waa imaam jaliil ah oo muxadid oo faqiih ah. waxaa loo sheegay cataa ibn abi rabax oo taabici ahaa inuu dhihi jiray haddaad laba ragcadood oo waajiba tukato labadii sunnaday way kaaga filan yihin zuhri tiibuu marka diiday wuxuu yidhi waxaa ka fadli badan sunnada nebigaa ka fadli badan bimacnaa sunnadu waxay ahayd nabigu inuu markaas dawaafka kadiba inuu laba ragcadoodoo sunnaa ah tukado saasaa sunnada ahayd iyadaana fadli badan buui maxaa yeel nebigu weligii ma dawaafin toddobada dawaaf ilaa laba ragcadood buu ka dambaysan jiray ayb aarkaa zuhri waa aar sugan waay inaan yani faradku kaaga filayna oo ay laasim tahay inaad labada ragcadood la timaadana waa madhabu maalik iyo asxaabu ra'yi iyo axmed imaam shaafici tafsiil buu isagu gelinaya ayb marka waa in labadii sunnada ahayd lala yimaado sidaas macnaha ayuu rajaxaya meesha lagu tukanaya labada ragcadood ee sunnada ah sida qur-aanku tilmaamay wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallan maqaamu ibraahiima waataan soo sheegnayo waa yacnii e, meesha hadda dhaladu e, ay ku samaysan tahay ee ku jirto wixii xagga ka xiga kacbada ee laga bilaabo kacbada darbigeeda leanna saan sheegnayba dhaguxu waagii hore wuxuu ku dhaganaan jiray kacbada soo ma laakiin waxaa ka durkiyey sida riwaayadku tilmaamayaan cumar marka wixii halkaa ka bilowda oo gadaal ah ceelka zamzamka laftiisu meeshaasuu afkiisu ku yaalay oo hadda waa la durkiyey laakiin afkiisu meeshaasu ah ilaa hadda calaamad baa ka muuqata tilmaamaysa oo meeshii ay ceelku ka burqaday meesha hadda loo durkiyay ma ah yani waxaa la isticmaalay farsamaa la isticmaalay casrioo yani biyihiisii baa la durkiyey kadibna xaggaa loo durkiyey si looga durkiyo meeshii dadku marayeen marka eriyadaasoo dhan baa maqaamu ibraahim la dhihi cinda salafna saasay mashhuur iyo caan uga qaar ka waxay khaas kaga dhigayaan meeshii dhagaxu yaallay laakiin macquul ma adiga culimmadu waxaa kaloo leeyihiin hadday xataa kuu suuroobi weydo inaad meesha ka hesho meelaad ku tukato meel alla meeshii kale masaajidkay kaaga suurowda maqaamu ibraahim bay noqon kartaa waad ku tukan kartaa waana ku asaxayaan labada ragcadood baabu sacyi sacyigii buu baabu yahay bayna asafa waalmarwati labada buurood dhexdooda la sacyiyo labada buurood dhexdoodoo la socdo ayuu baabu yahay hmm. haway jirtaa laakiin musinkeena markuu labada ragcadood tukada kadib ceelka aaday oo ka cabay oo yani muxuu aha way sugan tahay in markaas aad biyaha isku shubto laakiin meeshan ma inooguma keen baabu sacyi bayna asafa walmarwa safiya marwo dhexdoodoo la socdo an xabiibata binti abi tijrata binti abi tijrata qaalad waxay tidhi ra'aytu waxaan arkay rasuulalahi sal lay slm rasuulkaan arkayoo tuufuda soconaya ama wareegaya bayna asafa waalmarwati labadaa buurood dhexdooda wareegaya walxaal annaasu dadkiina bayna yaday hortiisa ay yihiin oy hor socdaan wa huwa isaguna waraa'ahum gadaashooda uu yahay wa huwa nebiguna yasca markaa uu soconayo xataa yasca uu ordaya dheh huwa yasca isagoo ordaya xataa ilaa araa aan arkay bay tihi rukbatayhi labadiisa low min shiddati sacyi orodka darnaantiisa darteed orodka daran ee u ordayo darteed ayaa waxay tidhi waxaan arkay lowyihiisa ayb yaduuru xaal uu wareegayo bihi lowga isaaru hoos guntigiisu uu la wareegayo bimacnaa orodka uu ordayo xoogga uu leeyahay ayaa hoos guntigii macawistii waxaanujeeda gu'i hoosuu ka qabay ayaa yani lowga ku wareegaya macnaha marka yani lowgii baan sidaa ku arkay bay leedahay yaduuru xaal wareegayo bihi rukbada isaaru hoos guntigiisuu la wareegayo wa huwa markaana yaquulu wuxuu nabigu yh sl lay waslam iscaw sacyiya maxaa yeele faina allaha alle kataba waa qoray calaykum korkiinna assacya labadan buurood dhexdooda socodkooda ilaahay waa idinku qoray waa idinku waajibay wey macnaha ayb ahrajahu waxaa wari xadiidkaa waxaa soo saaray siduu dib ka tilmaami doono axmed buu u tiirinayaa laakiin waxaa soo saaray axmed iyo shaafici iyo tabaraani iyo daara qutni iyo keyrkoodba way soo saareen sanadkiisuna waa daciif oo waxaa ku jira la yidhahda cabdullaahi ibnu mu'amil oo daciifaa ku jira laakiin xadiidku waxaa xoojinaya duruq kale oo uu leeyahay jidad kalea xoojinaya saas daraaddeed waxaa xoojiyey alxaafid ibnu xajar sheekh albani baa sidoo kale saxiixinaya sidoo kaleeto sheekh eh, shacayb alarnaawud isagana wuu taxsiininaya marka ariiqiisani daciifa ha ahaado oo ninkaas dartii daciifa la ahaado laakiin turuq kalaa xoojinaysa saasuu xadiidku ama saxiix ku noqonaya ama xasan ku noqonaya meesha ay leedahay yacni orodkiisa aad buu u darnaa ilaa maradii ay wareegtay waxay ka wadaa marka la marayo meeshii yani waxa weeye toga ahayd ama abtaxa ahayd waan tilmaami doonnaa ama xadiis ku imaan doonta yani marka la marayo ordayo xoog loo ordayo taas way miday tilmaamaysa manaa ama inta kale waa socod caadi wacan safiyata binti shaybata ana mra'atan haweenaybaa ahbarathaa u warantay u sheegtay annahaa iyadu samicad inay maqashay annabiya nabiga sal ly waslam oo bayna asafa walmarwati safiya marwo dhexdooda yaquulu leh yani kutiba calaykum korkiinna waxaa lagu qoray assacyu sacyigii ee fascaw dadow sacya rawaahumaa waxaa wariyey labadan xadiisba axmed baa wariyey kanna sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo muusa bnu cubayda oo majhuululxaal ah yani waa dacfi laakiin xadiidku waa kan hore waay kaa hore unbuu yani la mid yahayo waa xadiid saxiixa ama xasana way lakiin sanadku waa daciif ninkaa dartii majhuulka axaadiistan waxaa loo deliishanayaa labada buurood dhexdooda socodkaoo sacyiga loo yaqaanaayey in uu yahay inuu yahay laasim oo acmaasha xajka iyo cumrada inuu tiir yahay haddii laga tagana uusa xajna asaxaynin cumrana asaxayn sidaana waa madhab اljumhuur waxayna u deliishanayaan axaadiistan amarka nebiga iscaw faina allaha kataba calaykum sacya yacni kataba bimacnaa farada calaykum sacyahu marka sacyigii baa laydinku farad yeelay inuu rukn yahay bay ku tusi waxaa ka mid ah axaadiista ay u deliishanaya xoojinaysa nebigu sal ly waslam khuduu canii manaasikakum buu iga qaata acmaashiinna xajka waana sameeyey sacyiga bal xadiid buu leeyahay alimaamu shawkani caleyh raxmatullah waxaasoo dhan waxaa ka xoog badan xadiidka saxiixu muslim ku sugan ayaa dilaaladiiyo tusmada xaggeeda kaga xoog badanoo waa xadiiska dhahaya yani uu yidhi nebigu sal lay slam maa atama allahu xaja mri'in walaa umratahu lam yatuf bayna asafa walmarwa ilaahay ma dhammaystirin mana dhammaystirayo ruux xajkii ama cumradii aan labadaa buurood dhexdooda soconin ruuxii labadaa buurood socodkooda socodka dhexdooda ka taga xajkiisiiyo cumradiistoona ilahay ma dhammaystirin xadiiskaas saxiix muslim buu ku yaallaa buu leeyahay isagaasaana u xoog badan waxyaalaha loo dariishado iyo kan eh, inoo qoran sidaa waa sida jumhuurtu qabaan ayib abi xaniifa yaa la khilaafayaayo wa waajib buu isagu yidhi farad ma ama rugni ma wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal alay slam faraqa markuu ka faaruqay min awaafihi dawaafkiisii markuu ka faaruqay waa dawaafkii kacbade ayuu ataa wuxuu yimid asafa safa ayuu yimid facalaa markaasuu ka kor noqday alayhi safa korkeed xataa nadara ilaa uu ila lbeyti ilaa kacbada uu fiiriyey yani markuu buurtii safa fuulay buu soo jeedsaday oo kacbada xaggeeda u soo jeedsaday markaasuu fiiriyo arkay wa rafaca markaasuu kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaaday fa jacala wuxuu bilaabay yaxmadu allaha inuu ilaahay mahadiyo oo wayadcuu uu ku ducaysto maa shaaa wuxuu doona an yadcuwa inuu ku ducaysto ilaah bari iyo markaa wuxuu galay iyo xamdi buu galay waa unu imaan doonnaa waynoo soo socotaa yani allabarigaa iyo xamdiga iyo yani waxa weya kayfiyadiisa siiqada xamdiga iyo waynoo imaan doontaa rawaa axmed muslim baa wariyey rawa muslim baa wariya abu daawuud waxay tilmaamaysaa inay mashruuc tahay kacbada markaad buurta safo fuusho inaad istaagto ood kacbada ku soo jeesato ood gacmaha kor u qaaddo ood meesha markaa dikriga iyo ducada soo soqoto ku akhrido sidaasina wax weeyaan ee waa muxuu ahaayey waa sunno bimacnaa waa sunna marka la leeyahay hadduu ruuxu ka tago ama kas ha uga tago ama jahli ha uga tago ama halmaan ha uga tago hadduusan samaynin bimacnaa xajkiisii ama cumradiisii ma burayaan laakiin ruuxa sameeyey baa ka ajir badan ruuxaasaa ka ajir badanoo ka fiicanoo sunnadii waafaqay nebiga sal lay slam saasaa laga wada wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal lay slam rasuul alle taafa wuu tawaafay sabcan toddoba goor buu meeshaa wasaca miyuu idiin qoraya markaan ku noqday aniga lafta saasuu ii qoraya laakiin xadiidka nasaa'i baa wariyey markaad sunanu nasaa'i ku noqotana wasacadaasi sax maahe sabcan baa ku qoran ah, markaad masderka asalkaa ku laabato saasaa qoran waxaan u malaynaya marka taasaa sax cid uu qoraya ma jiraa sabcan mise kulligiin wasaca idin idiin qoraya ana rasuula lahi sal lay slm rasuul alle taafa waa dawaafay sabcan toddoba ayuu dawaafay macna ahaan xataa saasaa sax ramala wuu rucleeyey alaaan saddex ka mid a toddobada wa mashaa wuu socday arbacan afarna waa socday uma kadibna qara'a wuxuu akhriyey waatakhiduu min maqami ibraahiima musallan aayaddaasuu akhriyey fasallaa markaasuu tudkaday sajdatayni laba ragcadood wa jacala wuxuuna yeelay almaqaama maqaamka ibraahimna wuxuu yeelay baynahu wa bayna alkacba isagiiyo kacbada inta udhaxaysa yacni maqaamka gadaal buu ka maray maqaamku isagiiyo kacbaduu udhexeeya kacbadana nebigu waa usoo jeedaa sal alla alay waslam saas way macnaha uma kadibna istalama markuu labadii ragcadood tukaday kadib istalama wuxuu taabtay arrugna tiirkii ayuu taabtay waa dhagaxii madoobaa uma kadibna kharaja waa baxay oo dhankeebuu u baxay xagga safu u baxay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi safo markuu sii fuulay oo u sii socday ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah aayadduu ahriyay ah, safiya marwa waa labadan buure calaamaadka diinta allay ka mid yihiin yani astaamaha iyo calaamaadka diinta alle ayay ka mid yihiin markaasaa wuxuu yidhi fabda'uu bilaaba bimaa bada'a allahu wuxuu alla ku bilaabay bihi isaga labada buurood markuu alla sheegahaya midda uu hormariyey uu ku bilaabay idinkuna yani wax way ku bilaaba oo labadoo tee la hormariyey safaa la hormariyey ayada marka iyada horta ku bilaabo marwa ka dambaysiya marwa ha dambayso fabda'uu bima bada allahu bih rawahu nasaa'i baa wariyey xadiidku waa saxiix muslim baana wariyey sida soo socota oo yani wax weeyaan ku wariyey lafdi kale intiisa kale waa sugan yahay laakiin fabda'uu oo bilafdi اlmri ah ma sugna sidaasay leeyihiin a'immada xadiidku alxaafid ibnu xajar iyo sheekh albani iyo kayrkoodba waxay tilmaamayaan cibaarada nebigu uu yidhi sal lla lay waslam ma ahayn fabda'uu ku bilaaba ma ahayn laakiin sida saxdaa ah waxa weeye nabda'u waan ku bilaabaynaa marka lafdulkhabar iyo lafdul baa kala jira nebiguma wuxuu yidhi ku bilaaba mise wuxuu yidhi waan ku bilaabaynaa ku bilaaba riwaayada dhahaysoo amarka ka dhigaysaay lafdadaasaa shaad oo daciif midda saxdaa ah waxa weeyaan inuu nebigu yidhi nabda'u bimaa bada'a allahu bi tii alla ku bilaabay baan anaguna ku bilaabayna waana midda muslim ku suganoo soo socota way maanaa ayb meeshaa marka waxaa ka muuqata labada buurood in la hormarinayo safa ayada markii laga dhammaystana marwo la aaday marwa ay dambaynayso sidaa in tartiibkaasi ee lagu wadana waa madhabuuljumhuur oo waxay leeyihiin waa sharti inaad safo ka bilowdo marwana ka dambayso haddaabaad khilaaftood marwo ka soo bilowdo gawar ya oo intaad marwaba ku hormarto safo aad dambaysiiso waxay leeyihiin sacyigaagu sax maba asaxayo laanna shardi asaasiya oo labadii buurood kala dambaysiinta ahaabaad ka tagtay bay jumhuurta marka taasi ka qaadanaya oo ama nabda ha noqote ama fabda ha noqotee shardi waxa weeyaan inaad saa u kala hormarsa maanaha ayib waxaa kaleeto iyadana eh, ay qabaan jumhuurta iyo culimada badankood waxay qabaan labada buurood markaad safo ka bilowdo marwo aad tagto waa hal wareeg markaad marwo ka soo noqoto safo aad timaadana waa wareeggii labaad toddoba wareegoo sidaasoo midka ugu dambeeya uu marwo korkeeda ku dhammaan doono sidaasay jumhuurtu qabaan oo waxay leeyihiin hal mar markaad tagtaba waa wareeg soo noqodkuna waa wareeg labaad saasaad u xisaabinay jumhuur alcilmi saasay qabaan ayb laakiin bacdu ahlilcilmi oo shaaficiyada ka mida ah, ah, culimmadooda ayaa khilaafsan oo rag asxaabu ulwujuuh fi lmadhab ashaafici sayrafi iyo ibnu khayraan nin la yidhaahda iyo ibnu jariir tabari oo kulligood asxaabu ulwujuuh fi lmadhab ashaafici ah baa waxay qabaan ma ahee markaad ka tagto safwa safo markaad ka tagto ood haddana safo ku soo noqota hal wareega caamo badan intay ku bay afar iyo toban wareeg bay samaynayaan meeshii toddobada laga yidhi waa sida a'immadaasi tilmaamaysa wa waasaxiixu waxa weeyaan waa midda horeo jumhuurtu qabaanoo nabiga sal alla alay wasalam wareeggiisii safuu ka bilaabay marwana waa ku dhammeeyey sida xadiis ku cad haddii marka la yidhaahdo eh, markaad mar safo ku soo noqotuu hal wareeg noqonaya wareeggu waa inuu ku dhammaado marka safuu ku dhammaanaya miduu ka bilowday buu ku dhammaanaya laakiin haddii tan kale laga dhigo jumhuurtu qabaan marwo korkeedu midka ugu dambeeya ku dhammaanaya saasaana sax saasaa saxo hal mar markaad tagtood marwo ka tagtood safo tagto waa mid markaad ka soo noqotood marwo safo ku soo noqotona waa wareeg labaad wahaakaa halkii socodba mid buu kuu xisaabsan sidaasaa xadiiska nebiga sal ly slam ku cad ra'yigaa a'immadu mareenna waa ra'yi laga xoog badan yahay wfii xadiii jaabirin xadii jaabir waxaa ku sugan ana nebiya sal lay slam in kisadii ruuxu sameeyo hadiiba ruuxu afar iyo toban uu maro wixii o dhan miyay isla burahayaan maya culimmadu waxay leeyihiin toddobaun baa ka jirta waxa kaleeto jeebkaa gasha adiga meeshaad la tegi adaa garan laakiin toddoba unbaa intii la rabay unbaa sax waxa kale waqtiga unbaad iska qaaday ayb wa fii xadiidi jaabirin waxaa ku sugan ana nebiya nebigu sal lay slam lammaa goortii danaa uu dhowaaday min asafa safa markuu ku dhowaaday ayuu qara'a wuxuu akhriyey ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illah aayaduu akhriyey markaasaa wuxuu yidhi abda'u waxaan ku bilaabi bimaa bada'a allah wixii allah ku bilaabay caza wajalla bihi isaga uu ku bilaabay taasaa saxa abda'u ama nabda'u ayb fabada'a markaasuu nebigu bilaabay sal l wuxuu ku bilaabay bisafa buurta safuu ku bilaabay fa raqiya markaasuu fuulay calayhi korkiisa safo korkeedu fuulay xataa ra'a albeyta ilaa uu kacbada arkay fastaqbala markaasuu kusoo jeesaday alqiblata qibladuu kusoo jeesaday kacbaduu kusoo jeesaday fawaxad allaha alle ayuu keli yeelay wa kabarahu waana weynaysiiyey wa qaala wuxuuna yidhi ah, takbiirta iyo towxiidka waaka laa ilaaha ila allah waxdahu la shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir la ilaaha ila allahu waxdah anjaza wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah taasuu nabigu ahrisagoo buurtii kor saaran kacbadana u soo jeeda ayb gacmahana kor u taagaya waan soo marnay sooma gacmihiisuna kor u taaganya mid xaq lagu caabudo ma jiro alla mooye keligii waay ciidina wax lama wadaagto waay lahaanshaha kownka isagaa iska leh ammaan iyo mahad damaanteedna isagaa leh shay walbana waa awoodaa cid xaq lagu caabudo ma jiraa lagu celiya laa ilaaha ila allah alla mooye cid kaleo xaq lagu caabudo ma jiro waxdahu keligii xaaluyahy anjaza alla waa fuliyey wacdahu yaboohiisii wado yaboohiisii uu nabigiisa u yaboohay oo ah inuu u hiilinayo gaalada uga hiilinayo ilaahay yabooha waa fuliyey wa nasara waa u hiiliya cabdahu addoonkiisii nebi moxamed sal lay waslam oo isagoo keligii intuu soo diray ayuu yidhi dadka wakaas cidku taageertana ka soo saar waa kuka ilahay waa garab istaagay marka hiiladii uu ballan qaaday ilaahi tabaaraka wa tacaala waa nasara wa hazama isagaa jabiyey alle alaxzaaba isbahaysatadii waxdahu keligii isagoo abu jabiyey isbahaysatadaasi waa isbahaysatadii dagaalkii khandaq ama axzaab ee suuratulaxzaab lagaga warramay ee qabaa'ishii carbeed oo dhan isu soo kaashatay nabiga sal ly slm magaalada madiina ay soo duldegeen oo muddo ay ay xisaarka ku hayeen bilku dhowaad ah markii dambena ilaahay dabaylaha ku kiciyey oo iyagoon dagaal badan lala gelin baa ilaahay dabayle ku kiciyoo kala eryey marka wahazama alaxsaaba waxdahu waxdahu waxaa laga wadaa bimacnaa ayadoon mu'miniintii iyo nebiga sal lay slam ayna dagaal weyn la gelin wuu isagu ku salliday muxuu ahay ciidamadiisa qaar ka mid kadibna waa kaa la kala yaacay uma kadibna dacaa waa duceeyey nebigu sal lay slm bayna dalika inta u dhaxaysa faqaala wuxuu yidhi mila haada sidaasoo kale wuxuu yidhi alaaa maraatin saddex goor fadacaa maxaa laga wadaa bayna dalika markuu akhriyey dikriga kadib waa ducaystay ducadii markuu dhammaystay buu haddana mar labaad ku celiyey la ilaha ila allah waxdahu la shariika lah lahu lmulk waa dhammeeyey hadana waa ducaystay markuu taa labaad dhammaystay haddana waa ku celiyey mar saddexa laa ilaaha ila allah waxdahu la shariika lah lahu lmulk markuu ka baxay buu haddana ducaystay intaa markuu sameeyey buu bilaabay marka inuu socodkii xagga marwa inuu aado ayib marka sidaasaa sunnada ah inaad buurta safa aadan iska dulmarin sidai dadka badankood sameeyaan way iska maraan xataa kuma hakadaan laakiin sunnadu wax wey inaad ku hakatood qiblada u soo jeedsato gacmaha kor u taagto oo dikrigan akhrido oo ducaysato hadana akhrido ducaysato haddana akhrido ducaysato intaa markaad marto kadib aad socodka gasho ayb uma kadibna nazla nebigu waa degay sal lay slam intaa markuu sameeyey ilalmarwati buurtii marwa xaggeedu u degay xata nsabat ilaa ay shubantay yada qadamaahu labadiisa gomodood labadiisa lugood fii batni alwaadi toga calooshiisa ilaa ay ku shubantay toga gudihiisa ilaa lugihiisu ku shumeen maaa laga wada bimacnaa uu togii macnaa ku dhaadhacay wa ayb xataa insabad ilaa ay shubantay oy ku dhaadhacday qadamaahu labadiisa lugood fii batni lwaadi toga calooshiisa ay ku dhaadhacday meeshaa waa kaan soo tilmaannayo waxay ahaan jirtay hadda wixii dhan laami waxaa la saaray muxuu ahaye laakiin waagaas waxay ahayd meel tog ahoo biyomareen ah oo buurta safana daadag u ah buurta marwana daadagu ah labada buurood marka meel u dhaxayso biyo shub'a ah bay ahayd meeshaa marka markii la marayo yacni orod baa lagu goynaya marka waa meeshuu nebigu sal lay wasalam laa yuqtacu labtaxu ilaa shaddan ah, abtax baa la yidhahdaa waa meesha bacaadkaa sidiisaba lama gooyo ilaa orod mooye si kale laguma gooyo asalkeedana waatoo soo sheegnayo waxay ka soo jeedaa ah? haajara ummu ismaaciil yay ka soo jeedaa iyadaa oroday markay daaddaadaga maraysay bay orod ku martay markaasay marwo fuushay way soo noqotay haddana orod bay ku martay hadda marka ma jirto togaasi ma jiree wixii oo dhan waa la simay eh laakiin calaamadaa weli baaqi ah oo nalal korka ah loo sameeyey meeshii orodku ka bilaabanaya ilaa meeshuu ku dhanyahay ku egyahay ayaa saqfiga kaa koreeya macnaha nal loo sameeyey nal cagaaran marka isagaasaad ka bilaabi ka cagaaran baad ku tegi wahaakada markaad soo noqoto sidoo kale ayb xata insabad qadamaahu fii baطni اlwaadi halkaas hadalka waxbaa ka go'an oo waxaa ka go'an sida xadiiska muwaطa maalik iyo jamcu اlxumaydi iyo sida ay tilmaamayaan ama ku yimid waxaa ka go'an xata insabat qadamaahu fii baطni اlwaadi saca aw ramala kolba kaa tiradaba saca way timid markuu togi ku dhaadhacay wuu orday ama wuu rucleeyey ruclayntuna waa timid orodkuna waay saas man waa sunna iyadana in orod lagu gooyo xataa idaa sacidnaa markaanu fuullay bayuu yidhi xataa idaa sacidnaa markaanu fuullay oo intaanu togi ka baxnay aanu buurtii eh, marwa jirjirkeedii aan fuullay mashaa waa socday nebigu sal lay slm oo togii hadduu ka baxayba tartiib buu isaga socday xataa ataa ilaa uu ka yimaaday almarwata marwo ilaa uu yimid fafacala markaasuu sameeyey cala almarwati marwo korkeedana wuxuu ku sameeyey kamaa facala siduu sameeyey oo kale cala safa safa korkeeda siduu ku sameeyey oo maxay ahayd yacni markuu buurta sii fuulahay oo aayadda la akhriyo iyo korkeeda oo dikrigii lagu akhriyo la ducaysto haddana lagu akhriyo la ducaysto qiblada loo jeesado gacmaha kor loo qaado intii safo korkeeda lagu sameeya marwana lagu samayna saasuu haddana soo degay markaas wahaakada sidaasuu nebigu ku dhammaystay sal ly waslam rawahu muslim baa wariyey wakadalika axmed waannasaa'i baa wariyey bimacnaahu xadiidku macnaa buu mid la macnaa macnihiisu lafdigan isagu ma leh laakiin ku la macnaa ayib intaa xadiisku uu tilmaamayba safa fuulideeda iyo marwo fuulideeda waa kan soo sheegnay xukunkooda laakiin in waxa la akhrinayo waa sunno waa sunno waxaan ka wadnaa haddii ruuxu uusan garanaynin ama uba kaba tagaba bimacnaa xajkiisii waa asaxaya laakiin waa laga sitaa waay ninka yaqaanee akhristay baa ka sita waxaa qariiba ah markaad u fiirsato dadka hadda xajkoodiiyo cumradooda markaad u fiirsato meeshaa khaasatan markaad u fiirsato wax istaagahaya way yaryihiin saaxiiliyada qaarkoodoo meeshu ay zaxma jirto oo cidhiidri jiro oo laga yaabo dadku hadday istaagaanba dee inayba isku dhintaan sunanka noocan oo kaleeta ah waa laga gudbaya waa laga tegaya laakiin marar fara badan iyadoo firaaqa iska jirtood istaagi karto oo aan culays jirin ayayna dadkuba ayban uba aabayeelaninba leanna dadka in badanoo ka mida iska dhammee mooye war waxaan sunnada waafajiba badankood ma qaban ama maba garanayaan ama waaba ka degdegayaanba markaasuu wuxuu ku leeyahay adeer aniga xageed ku dahday buu ku leeyahy aniga waxaan kaga baxay muxuu ahaye sacigii oo dhanba labaatan daqiiqaan kaga baxay buu ku leeyahy si saxa ah haddaad u istaagto ood sunnada fulisana waxaa laga yaabaa inaad laba goor saddex goor ku labanlaabanto lanna istaagan iyo adkaartan akhri iyo ducayse iyo hawl saalan ma sooma macnaheedu waxa weeyaan in yacni sunnada la ilaaliyo allahuma inay duruuf markaa diidaysa hadday jirto oo xilliyada cidhiidhiga daran uu jiro wixii sunnee keenayo cidhiidhi ummadda gelinayo khatar gelinayo waa laga tegaya lanna dhibka ka dhalanayaa ka badan sooma waanan soo sheegnay sunanka iyo axkaamta shareecada haddii mafsado ka weyn ka dhalanayso mar bayba sunnadii xaaraan noqoni oo istaaggaaga hadduu keenayaba inay ummaddii intay cidhiidhiyanto isdisho oo isku baaba'do waxay xaaraanay noqon marka muslimiin baad layni meelaad sunno raadinaysa soo ma waataan soo tilmaanay fiqi xumo waay marka markaasoo kale waa laga gudbi laakiin markii jaanis aad haysato sunnada in la ilaaliyo way su baa jirta sidoo kale culimmadu ay isweydiinayaano inaad buuraha fuusho ma shardiba oo aad meesha ugu sarraysa istaagto wuxuu leeyahay alimaamu nawowi caleyh raxmatullah sida sawaabka ah safiya murwatoona inaad kor uga baxday wax shardi ah ma ah buu leeyahy waajibna ma ah sidaana alimaamu shaafici ayaa nasan cadeeyey asxaabtiisuna sidaas iyaguna jasmiyeen waxaana loo deliishanayaa buu yidhi xadiidkaynu soo marray nebigu sal lla alay wasalam sacaa raakiban asagoo hashiisa saaran buu sacyiga sameeyey xagee laga qaadanayaa marka laanna neefka geela ah buurta korkeeda ma fuuli karo soo ma yacni waxaa laga fahmayaa inuusan nebigu buurta madaxeeda uga bixine taagga hadduu yaro fuulayba inuu ka soo noqday saas daraaddeed wax laasima maaha inaad buurta kor uga baxdo waxaaba hadda ka sii daranba buurtii way baaba'day oo kulligeed waxaa la saaray mutuleel iyo waxbaa lagala daalay laakiin meel dhagaxeedii u yaraag baa madaxa kore ka yara bannaanoo dhagaxii wax lagu daado isaga laftiisa baashii la saaray marka dadka qaar baa nafta waxay isaga qaadayaan dhagaxaas inay lugta saaraan oo yaa kuu dirsaday inaad dhagaxa lugta saarto ah, taagaba haddaad fuusho bas waa ku filanta intaan wey inta laysu diray baabu nahyi reebidii buu baabu yahay can taxalluli layska reebo xalaaloobid bacda sacyi sacyiga kadib yani wax wey la xalaaloobo ilaa lilmutamatici kii mutamatic aha mooye idaa goortii lam yasuq uusan kaxaynin hadiyan hadyi hadduusan wadin iyo wa badyaanu mataa yatawajahu lmutamaticu ilaa minan waxaa kaloo la caddaynaya mataa goormo ayaa yatawajahu uu u jihaysanaya almutamaticu kii mutamatica ilaa minan mino goormu uu jihaysanaya oo aadaya wa mataa yuxrimu goormuu xarmanayaa bilxaji xajkana goormuu xarmanaya dhowr masalo wey haddaad xaj u tagtay inaad xalaalowdo laguma ogola xajkii ka hor haddaadan mutamatic ahayn waa kaan soo tilmaanay mutamatica waxaa la yidhahdaa cumradii baad gunan xajkuna waa kaaga dambeeya marka ruuxa cumrada gutay kaas unbaa xalaaloobi oo xalaaloobi dhammaystiran oo wax walba ay xalaal u noqonayaan wixii ka xaraamobay oo xarmashada darteed xaraam uga noqdo dhan yaa u xalaaloobayaan wixii mutamaticaasoo weliba ah aan hadyi wadin mutamatica laftiisa hadduu hadyi wado wuxuu ka dhigayaa inuusan xalaaloobayn saasu yani daahirka eh, siyaqa laga fahmaya ayib masale waa masalada masalada labaadi waxa weeyaan ruuxa mutamatica intuu cumraystay xalaaloobay goormo ayuu mino aadi doonaayo xajkii uu xidhanayaa kadibna mino u dhaqaaqi doonaa ille waa iska xalaalooboo dharkiisiibuu xidhayoo cadarkuu iska isticmaalayaayoo xaaskiisiiyo reerkiisuu iska barakaynhayaayo kamaba qasnaba ah, waaba nin iska ladanoo iska raaxaysanaya dayib goormaa la dhahayaa marka xajka xidho oo xaaladan ka bax oo mino aad mata maalintee iyo saacadee masaaishaasa laga hadla can caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli lahi sal ly waslam rasuulka fa minaa waxaa naga man ahalla dad xidhay bilxaji xaj ku sawdeeyey wa minaa waxaa naga man ahalla dad ku sawdeeyey bilcumrati oo cumro xidhay wa minaa waxaa naga mid ahaa man ahalla dad ku sawdeeyey bilxaji waalcumra oo xajkii cumrada wada xidhay wa ahalla wuu ku sowdayey rasulla sal lay slm uu wuu xidhay bilxaji xajki fa ama man ahalla dadkii xidhay bilcumrati cumrada xidhay fa axalluu way xalaaloobeen xiina goortii taafuu ay dawaafeen bilbeyti kacbada wa bisafa walmarwati iyo safiya marwo dhexdooda labada buurood dhexdooda markay socdeen kadib ay xiirteen ama gaabsadeen baa ka dambaysa wa ama man ahalla cuddiisa xarmatay bilxaji xajka xarmatay aw amase bilxaji waalcumrati ama xaji cumro wada xarmadoho ay isugu jireen oo qaarinka ahaa falam yuxiluu kuwaasi mayna xalaaloobin ilaa yowmi nnaxri ilaa laga gaadho maalinta xoolaha la qalayo oo maalintee ah maalinta tobnaad xooluhu yani qalitaankooda la gaadho inta ka horraysa ma xalaaloobaya waa labadee eh. waa ruuxii xaj keliyata u xidhnaa mufrid ahaa ama xaj iyo cumra isugu dhex jireen oo ahaa qaarin ahaa labadaasi ma xalaaloobayaan kii mutamatic ahayoo cumro u horaysay xajkuna uga dambeeyo kala madax bannaan yihiin kaasaa markuu cumraysto xalaaloobahay an jaabirin radi allahu tacala canhu anahu isagu xaja wuu xajiyey maca nabiy nabiga la jirankiis sal lay slam yowma maalinkii saaqa uu kaxeeyey albudna geela uu kaxeeyey macahu la jirankiisa nabigu sal lay slm uu xoolaha keenay waa budnigu waa geela hadiga macnaha wey waqad ahalluu iyagoo xarmaday bilxaji xaj mufradan oo la keli yeelay faqaala lahum markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam saxaabada wuxuu ku yidhi axilluu xalaalooba min ixraamikum xarmanashadiinna ka xalaalooba biawaafi lbeyti kacbada dawaafideeda wa bayna asafa walmarwati iyo labada buuro dhexdooda sacyigooda iyo socodkooda ku xalaalooba wa qasiruu timahana gaabiya ayib asal ahaan ama cumro ha noqoto ama xaj ha noqoto waa u tegi doonaaye xiirashadaa fadli badan oo gaabsiga timaha ka fadli badan ayb laakiin nebigu sal lay slam xajkiisii xajatulwadaac saxaabadii cumrada gutay wuxuu amray inay gaabsadaan xiirasho muusan amrin xikmaddu maxay tahay leanna waxaan soo sheegnay bisha dilxija afarteedii bay yimaadeen soo maha subaxday afar ahayd bay soo galeen xajkii marka maxaa ka laaban ya xajka in loo dhaqaaqo afar beri baa ka laaban maalinta timaha xajka la xiiri doonana waxaa ka laaban waxaa ka laaban maya lix ka laaban lix ka laaban maalinka toddobaad bishuna toban tahay oo tiradan hadda marka laga bishu toban tahay waxaa looga baahan doonaa timo kaleetoy xiraan oo xajka ay u xiraan marka muddadaas timo kuma soo bixi karaan soo ma waa muddo gaabanoo timahagu ayna soo bixi karin saas daraaddeed timihii hadda kugu yaallay maadaama muddadu gaaban tahay baa waxaa loo qaybinahayaa cumro iyo xaj gaabintu markaasay fadli badan tahay marka ah, haddiiba wakhtigu gaaban yahay ha xiirin gaabi xajkana xiir isagana waad gaabin kartaa laakiin sida fadliga badan marka markan oo kale waxaa fadli badan gaabinta fadli badan saas way macanaa waqasiruu gaabiya uma kadibna aqiimuu nagaada xalaalan idinkoo xalaala jooga oo magaalada iska jooga xataa idaa kaana markuu ahaada yowmu tarwiyati maalinta cokanaanshaha tarwiyadu waa biyaha oo laga dhergo wa xoolaha la waraabiyo adugu ka dherigtoo waa kaan soo sheegno maalinka sideedaad baa yowmu tarwiya loo yaqaana laanna ma jirin ceelashan iyo biyahan jidadka iyo waxaan ma jiri jir maalinka la ambabaxayo sideedaadoo xajka loo dhaqaaqayo ayaa xoolahana la waraabin jiray ayaguna biyo ay caloosha ku qaadan jireen wixii weelasha ku qaadan karana way ku qaadan jireen saasaa marka lagu dhaqaaqi jiray yowmu tarwiya tarwiyada asalkeedu waa cokonaanta biyaha laga dhirga waa marka saas wey mana yowmutarwiyamaalinka sideed baa loo yaqaana xataa idaa kaana markuu ahda yowmu tarwiyati fa ahilluu dhe xarmada buu nebigu sal ly slam bilxaji xaj xarmada maalinkaa todobnaad sideedaad baa marka la gaadho xajka xidha marka wajcaluu waxaadna yeesheen allatii midii qadimtum aad timaadeen iyada sababteed aad u timaadeen taad la timaadeen ood magaalada la soo gasheenna waxaad ka dhigataan mutcatan cumro ka dhiga mid raaxa ah ka dhiga oo ka yeesho aad ku xalaalowdaan fa qaaluu markaase waxay dhahdeen kayfa sidee baan najcaluha uga yeedraynaa mutcatan cumro uga yeelaynaa waqad samaynaa annagoo magacawnay alxaja xaj magacawnay markaan soo xidhanaynay xaj baan afka ku dhufannay seebaan hadda cumro uga dhigayna annagoo maka nimid fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam ifcaluu sameeya maa amartukum waxaan idin amray walaakin laa yaxilu xalaal ma aha minii aniga xaggayga xaraamun shay xaaraamihi xalaal ii noqon maayo xataa yabluqa ilaa uu gaadho alhadyu xoolahan aan wadaay maxillahu meeshii lagu qali lahaa iyo xilligii la qali lahaa ilaa ay gaadhaan saas man xilligii qalitaankoodu waajibi lahaa oo wakhtigee ah oo maalinka tobnaada aniga maadaamaan xoolo wado maalinkaa ka hor ma xalaaloobi karo laakiin idinku amarkayga qaata muttafaqun calayhimaa xadiidkaasi marka wuxuu daliilu yahay cidda xalaaloobi kartaay inay cidda cumraysanaysa basata laakiin cidda xaj keliya wadata ama qaarinka inuusan xalaaloobaynin ilaa maalinka tobnaad laga gaadho oo acmaasha maalinka tobnaad qaar ka uu sameeyo wuxuu xadiidkani buu sheekhu yidhi daliilun wuxuu daliil u yahay calaa jawaazi alfaskhi fasakhiddu inay bannaan oo fasakh maxaa la Hmm? maxaadhaa ha ah, xajkaagii inaad rogto ood u bedasho cumro u bedasho waaba soo marnay soo inay bannaan buu daliil u yahay waxaa kaloo wa daliil u yahay waa calaa wujuubi sacyi labada buurood ee safiya dhexdooda socodka u dhexeeya inuu waajib yahayna daliil buu yahay wa ahdi shacri iyo wa calaa wujuubi akhdi shacri tinta in la qaado oo la gaabiyo litaxalluli xalaaloobid filcumrati cumrada dhexdeeda cumrada markaad ka xalaaloobayso inaad timaha gaabiso ama aad xiirto inay waajib tahay buu kutusay masale laygu muransan yahayo culimmada si shaafici iyo khayrkii waxay qabaan cumrada arkaanteeda waxaa ka mida xiirashada ama gaabsiga sideedaba xarmashada inaad soo xidhato ood ka soo xidhato miiqaadka dawaafka kacbada inaad samayso sacyiga labada buurood udhexeeya iyo xiirashada ama gaabsiga sooma marka gaabsiga ama xiirashadaa lagu muransan yahay ma rukniba ma waajiba mise waa sunno sheekhu marka wuxuu leeyahay xadiiskani wuxuu daliilu yahay inay timaha gaabsigoodu cumrada marka la joogo uu yahay inuu yahay oo xaggee laga qaadanaya nebigaa amrayoo waqasi buu yidhi gaabsada amarkuna fii aslihi wujuub buu saasaa loo daliishanaya macnaha وعن جabر رضي الله تعالى عنه قال وxuu hi أmرنا wuxuuna amray rasuululahi sal alay wasalam lamaa axlalnaa markaan xalaalownay wuxuuna amray an nuxrima inaan xarmanno idaa goortii tawajahana aan ilaa minan mina xaggeeda markaa u u dhaqaaqno fa ahlalna markaasaanu xarmannay min alabaxi meesha abax ydhahdaan ka xarmannay rawahu muslim baa wariya yacni wuxuu ka wadaa markaan cumro ku xalaalownay maalinkii sideeda xajka aada la yidhi markaan xaj u jeedsanay dhanka mina oo aanu xaggeeda aadnay mucarasna iyadaa la dhahaa muxasab iyo mucaras iyo batxa iyo abtaxa kulli meeshaasaa la yidhahda manaa waana meeshii nebigu degey sal lay waslam markuu ambabaxayay saan horeyba usoo marray halkaasaan marka ka xarmannay buui wa can mucaawiyata waxaa laga warin qaala wuxu uhi qasartu waan gaabiyey min ra'si nabiyi nebiga madaxiis sal ley wasalam cinda marwati buurta marwa agteedaan ku gaabiyey bimishqasin baana ku gaabiyey mishqaska yani waxa weeyaan waa waa birta ku jirta leebka afkiisa oo yaro ballaadhan af ballaadhan baa waxa la yidhahdo mishqas ilan waagoodaas ma jirin sakiintan yarta eh timaha lagu xirto ma jirin laakiin mindiyaha waaweyn iyo leebabka afkooda birta ku jirta iyo baa timaha la ysugu xiri jiray marka mishqaska taas wey taasaa nabiga ugu xiray buui oo timihiisa aan muxuu ahaayey ku gaabiyey muttafaqun calayhi ayb walafdu axmed axmed lafdigiisu waxa weeye akhadtu waxaan qabtay buuhi min atraafi shacri rasuulilah sal lay waslam nebiga timihiisa fiidooda fiidahooda ayaan qaaday buuhi fii ayaami alcashri maalmihii tobanka ahaa dhexdooda bimishqasin baan ku qaaday oon ku gooyey walxaal huwa nebigu muxrimun mid xarman u yahay meeshaa fii ayaami alcashridaas ishkaal weyn bay keentay oo waxaa la leeyahay nebiga sal alla alay wasalam cumru ka hadlayaa soo ma yacni nebiga xajkiisii horta timaha ma gaabinina wuu xiray baa layidhi waan saana saana sugan xajatulwadaac marka ma aha mucaawiya markuu nebiga timaha u gaabinayo xajatulwadaac ma aha kow waxay noqonaysaa marka cumrooyinkiisii mid ka mid a ugu dhow ee mucaawiya uu nebiga la socon karay waa cumradii cumratuljiciraana ee sanadkii sideedaad markuu maka furtay oo qoladii uu la dagaalamay oo uu ka soo noqday xunayn ka soo noqday qaswatulxunayn waa kii soo xarmaday oo cumro soo xidhay soo maynaan soo marin cumradaasi cumratljicraana la yidhaahdaa taasay dhici kartaa in ay tahay bay leeyihin sababtu waxa weeye intii ka horraysay mucaawiya muslim ma ahayn oo mucaawiya wuxuu ka mid yahay saxaabadii islaamay furashadii maka ku islaamay buu ka mid yahay marka cumratulqadaa oo umradii sanadkii toddobaad dhacday muusan joogin nebiga lama soconin sal alay waslam soo ma xajkiina nebigu waaba xiirtayba ma gaabsanin oo ma aha umrada ay noqon karto marka waa cumratuljicraana cumrada ay dhici karto inuu nebiga u gaabiyey sal lay slam timaha u gaabiyey ayadana waxaa ishkaal ku keenaya wuxuu yidhi ayaam alcashri tobanka beri ee dilxija dhexdooduu ka dhigay saas daraaddeed baa culimadu waxay ku qasbanaadeen ayaamal cashrida in la yidhaahdo waa wahmi iyo ismoodsiis ma asixin saas way macnaha oo waxay leeyihiin a'immada sida ibnulqayim iyo ibn ibnulxajar iyo labadooda ka hor qays ibnu sacd inlaydhado ruwaadda xadiiska ka mida waxay leeyihiin sax ma aha ayaamul cashrida waa lafdo wahmi iyo ismoodsiis sida saxda ah waxa weeyaan umray ahayde dilxijaba ma ahayn ayaamul cashridaas marka khalad ka dhig isla sidaa waxaa rajaxaya alimaam almuxib اطabri imaam اnawowi ibn اlqayim iyo hayrkooda waxay leeyihiin cumrat ljicraanay ahayd ayaamulcashriguna waa khalad xilligaa un bayna dhici kartaa inuu mucaawiya nebiga timahiisa u gaabiyey sal lay waslam saas way maanaa ayb wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma anahu kaana wuxuu ahaa yuxibu mid jecel idaa goortii istaaaca uu doono hadduu yani wax way uu kara dheh annahu ibnu cumar kaana wuxuu ahaa yuxibu mid jecel ida istataaca hadduu kari karo an yusaliya inuu tukado aلظuhra duhurka biminan mina inuu ku tukado oo min ywmi tarwiya maalinkaa tarwiyada a ka mida mina uhurkeeda maalinka sideedaad duhurkeeda inuu mina ku tukaduu jeclaan jiray hadduu kari karo wadalika kaasina waxa weye ana nabiya nebigu sal lay slam sallaa wuu tukaday adduhra duhurkii biminan mina ayuu ku tukaday rawahu axmed baa wariyey sanadkiisu waa xasan xadiidkiisa waa saxiix lihayrih bimacnaa waxa weeyaan nebigu sal lay slam maalinka toddobaad waxaan ujeedaa maalinka sideedaadee xajka la xidhay barqinkiibuu xajka xidhay waa baxay minuu tegey marka duhurku soo gelayaba nebigu minuu joogaa sal lay slam salaada duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaha iyo salaada subax ee maalinta carafa shantaas salaadoodba wuxuu ku tukaday mina ibnu cabaas marka wuxuu jeclaan jiray inuu sidaasoo kala sameeyo hadduuba awoodi karo ayib ibnu hmm, umar ibn umar y waan sheegi doonaa insha alla an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi sallaa wuu tukaday rasuulu lahi sal lay waslam alduhra duhurkii wuu tukaday yowma tarwiyati maalinkii tarwiyada waalfajra iyo salaaddii fajar yowma carafata maalinta carfa salaadeedii fajar biminan minuu nabigu ku tukaday sal lay waslam rawahu axmed baa wariyay abu daawuud ibnu maajah waxaa saxiixinaya tirmidi baa sidoo kale soo saaray xaakim cala sharti lbukhaari dahabi baa ku waafaqaya sheekh albani waa xadiid sugan wey weli axmedna waxa uu sugnaaday fii riwaayatin qaala wuxuu uhi salla nabiyu nebigu waa tukaday sal lay slam biminan mina ayuu ku tukaday hamsa salawaatin shan salaadood shan salaadood ayuu ku tugay isaguna saxiixun calaa sharti albukhaari shantii salaadood haddaan sheegayna waa jumhuuru ahlilcilmi siday qabaani waxa weeye shantaa salaadood inaad mina ku tukato waa sida sunnada ah laasimsa ma aha bal ibnulmundir iyo khayrkii waxay soo guurinayaan ijmaac inay culimmada islaamku isla ogol yihiin inaysan laasim ahayn oo ruuxu hadduuba maalinkaasoo dhan maka iska joogo ama meelo kaleba isaga maqnaado habeenka carafa soo gelaysana uusan xataa minaba imaanin xajkiisu waa saxiix bay leeyihi macnaheedu waxa weeyaan maalintaa tegitaanka mina iyo salaadaha lagu tukanayo habeenka la baraya iyo kulli waa sunnay leeyihi laazima waajib ma ayb waxaa kutusaya xadiidkan ka dambeeya waan cabdilcasiis ibni rufaycin qaala wuxu uhi sa'altu waxaan faqultu waxaan ku yidhi ahbirnii ii warran bishayin shay iiga warran oo caqaltahu aad ka fahantay min rasuulilahi sal lay waslam ayna xaggeebuu sallaa ku tukaday adduhra duhurkii yowma tarwiyati maalinka tarwiyada qaala wuxuu idhi biminan buu ku tukaday qultu waxaan idhi fa ayna xaggeebuu sallaa ku tukaday alcasra salaaddii casr yowma nafri maalintii la baxayay yowma nafri waa maalinka xajku soo dhammaado oo mina laga soo baxo ayaa la yidhahdaa yowmu nafri eh? naxri baa idiin qoran may nafri waa nafri baa saxa naxridu waa waa khalad fa ina xaggee buu sallaa ku tukaday alcasra yowma anafri qaala wuxuu uhi bilabtax meesha abtal xilooda ku tukaday abtaxa meesha haddaan soo tilmaamayna marka minan laga soo daadego toggaasaa meeshaasuu nabigu degay sal alla lay wasalam casarkiina iyaduu ku tukaday ayb uma kadibna qaala wuxuu yidhi anas markuu u sheegay nebigu yowma tarwiyana duhurkii ku tukaday yowma nafri oo maalintii camalka uu soo dhammeeyeyna casarkeeda wuxuu ku tukaday abtax kadib wuxuu ku yidhi uma qaala wuxuu ku yidhi ifcal samee kamaa yafcalu sida ay samaynayaan umaraa'uka madaxdaadu xajka madax baa hogaaminaysa madaxdaadu siday sameeyaan uun samee meeshay ku tukadaanna ku tuko hadday hormaraan la hormar hadday daahaan la daah sidaas way manaa muttafaqun caleyh waxay tilmaamayaa xadiisku in wixii aan xajka burinaynin danna ka maaransiin weydo in looga dambaynayo maamulka iyo madaxda xajka maamulaya oo sunan fara badan hadday u arkaan in ay duruuftu ku adagtoon la samayn karaynin in lagu raacayo saasuu tilmaamayaa waana asal ka mida usuusha shareecada leanna khulafada iyo dadka madaxda iyo yani waxa weye ummadda hogaaminayaay amarkoodu waa laazim amarkoodu waa laazim mar haddaysan mukhaalafa sharciya ayna ku jirin taasaa marka waxay ka jawaabaysaa masaladan hadda su-aasha ku timido dadka habeenka yowmu tarwiyaba intaan la gaarin habeenkeedaaba dadka qaar lasii kaxeeyaay oo lasii geeyaa mino lagu sii daadiyaa oo waaguba qaar wuxuuba ugu baryaaba minu ugu baryaa sidoo kaleeto habeenka mino la joogo isla habeennimada dadka qaar baa la sii qaadaayo carafo laga tuura oo waaguba carafo ugu baryaaba kullu dalika hadda waxaa qasbaya yacni waxaan loo yaqaano tafwiijka tartiibinta xujayda maadaama aad ay u badan yihiin nidaamka loo dejiyey haddaan saas la yeelin hal mar ma wada dhaqaaqi karaan laa baabuurtaan wada dhaqaaqi karin walaa dadkaan wada dhaqaaqi karin soo ma meel wada qaadaysa ma jirto maadaama ay saas tahay nidaamka loo dejiyey baa la raacaya marka haddii lagu dibdhigo ciddigii markii eh, bax lagu yidhahda raaci haddaad hormarto waad hormari mushkilo ma leh laakiin keliya waxaad ku dadaala ama habeen bax ama maalin bax markaad maka ka baxayso xajka xidho bihada billahi tawfiiq wa salli allahuma w slam ala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm